alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abuxusein muslim bn xajaaj bn muslim alwashayriyi naysaburi raximah اllah bismi illaahi اraxmaan اraxiim kitaabu lcitqi citqigii ku saabsan citqigu waa xorayn la xoreeyo addoon mamluug ahaa oo lalahaa oo loo celiyo tasarufkiisii iyo xorriyadiisii waxayna ka mid tahay waxyaalaha waaweyn ee ajirka waaweyn lagu helo ama tabaabka weyn lagu helo ayuu codkeedu ka mid yahay shareecadeenna iyo diinteenna islaamku waxay u sacyisaa ay u taagan tahay xorriyada in qofku uuna noqonin addoon axad aan allaha khaaliqa ahayn min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad ayay saraacadan u socotaa ooay ka hadashay u taagan tahay in axad aan alle ahayn aan la caabudin alle keligii un la caabudo axadaan alla ahayn aan addoon loo noqonin oo alla keliya addoon loo noqdo waxay ku dartay shareecadeenna xoraynta arkaanta islaamka ee waaweyn ee la yidhaahdo arkaan islaamka lixda ah waxaa ka mida zakadii oo la bixiyaa ka mida zakada sideed qolaa la siiyaa oo lagu bixiyaa waxaa ka mida waa fi riqaabi in addoommaha lagu xoreeyo oo la siiyo suu u xoroobo oo qofkaas isaga gacantiisa uu ku jiro laga dhex baxo oo xor u noqdo bale waxay ka mid tahay waxyaalaha waaweyn ee caqabaadka lagu gudbo ee naarta looga badbaado falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba in naarta laga gudbo iyo caqabaadkeeda oo janno loo gudbo waxyaalaha lagu badbaado waxaa ka mid ah cidqu raqaba addoon in la xoreeyo in qof la haystay oo guumaysta uu haystay oo la isticmaarsaday oo la haystay in laga bixiyo oo uu noqdo qof xor ah ayay shareecadeennu fadli weyn ku sheegtay hal dariiqa ayuu marka ku imaadaa muslimka qofka muslimka ah wuxuu gacantiisa ku soo geli qof kale oo addoon uu u noqon karaa markii qofka asaga uu noqdo qof allihii khaaliq ahaa ee addoonka uu ahaa markuu inkiroo diido oo bal uu la dagaalamo diintiisii iyo rasuulkiisii iyo islaamkiisii iyo shareecadii uu ka hor imaado oo uu ku dheganaado inuu caabudo waxaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala addoon uu u noqdo markaasaa waxaa weeyaan jazaa'an wifaaqan ayaa gacanta intii lagu dhigo ayaa la sandullaynaya oo la edbinaya oo laga soo bixinaya gacantii uu ku jiray shaydaankii iyo asnaamtii iyo aalihadii ilaahay kayrkii uu u xabisnaabaa laga soo qaban xabis kalea la gelinaya oo lagu edbiyo kadibna waxaa loo saciyey oo shareecadu u saciyisay oo albaab badan u furtay siduu ninkaa isagaa u xoroobi lahaa sakadii baa lagu bixiyey sadaqaad fara badan baa lagu sheegay ajir fara badan kafaaraad fara badan oo qofka kafaaro gudkiisa uunan ansaxaynin inuu la imaado cidku raqaba mooyeene ayaa la sheegay oo qaarkood lagu horraysiiyeyba qaarkood cidqigaaba laga bilaabayaa hadday tahay kafaaraad murataba ama mukhayara marka masalatul kutubta intooda badan iyo mu'alafaadka intooda badan waxay ku khatimaan kutubtooda ayagoo tafaa'ulaya in ilaahay naarta ka xoreeyo qaarkoodna meelaad meeshan ahayn bay ku qoraan oo kitaabu nikaax iyo kitaabu lcidqi sidan oo kale iskugula xijisiyaan alimaamu muslim raximahu اllah axaadiistii nikaaxa markuu ka soo baxay iyo wixii ku tacalluqay ayuu wuxuu ku xijisiyey cidqii iyo xorayntii addoomaha la xoreeyo munaasabada ka dhaxayn karta waxaa ka mid ah wallahu aclam xaqiiqada eh in la dhihi karo waxa farjiga lagu bannaysto laba shay un weeyaan in nikaax saxiixa uu qofku naagtan uu ku guursado ama inuu mulkul yamiin iyo addoonnimo addoon gacantiisa soo gasha ay noqoto halkaa waa iskaga eg yihiin oo way iskaga dhow yihiin ama calaaqa ka dhaxayn karta baabu abnikaax iyo baab aliimaan iyo addoonnimada iyo wixii la tacalluqa fii baab almiiraas marka laga hadlaayo iyo dhaxalka iyaduna waxaad og tahay asbaab alirti waxaa ka mid a ah annasabu walnikaaxu walwalaa marka nikaaxii hadduu ahaa min asbaab alirti iyaduna alwalaa oo ah xoraynta addoonka la xoreeyey calaaqada iyo nisbada ashkaa ka soo dhaxayso bayna almuctiqi labada xidhiidhka u dhexeeya bisababi cidqina ku yimid iyo xoraynta sababteed in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay lixmatun ka lixmatu nasab oo wax laysku dhaxlo iyaduna calaaqa way noqon karta ayaman kaana musanifku wuxuu ka hadlayaa masaa'il ku saabsan fii baabi alcidqi addoon la wada leeyahay hadduu qof intiisii xoreeyo iyo masalada ku saabsan alkitaaba iyo masaa'il kale oo baabulcidqi ku saabsan oo kookooban oo sida kutubta qaar ay u faahfaahiyeen u dheereeyeen aan ahayn ad ogtaa waxaan soo marray hadda ka hor kitaabkii alimaamu maalik raximahullah ee la dhihi jiray almuwaa min awsaci ilkutub buu ahaa fii baabi alcidqi fii baabi muxuu ahaa marka laga hadlaayo ah, xoraynta iyo addoommaha iyo ka axkaamtooda aad iyo aad ba u xeldheeray baabu man actaqa shirkan lahu fii cabdin wuxuu ku saabsan yahay man actaqa qofkii xoreeya shirkan nasiib yaa shirkiga loo wadaa qayb uu shirkad ku lahaa lahu qofkaasi caatiqe wa xoraynaayo fii cabdin addoon qayb uu ku lahaa buu xoreeyey qaybtiisa addoonka waxaa wada yeelan karaa laba qof iyo ka badan ila waxaa weeyaan addoonku wuxuu mutaradid ku yahay bayna an yakuuna insaanu caaqilun mukallaf oo axkaamtii insaanka iyo axkaamtii mukalafka leh iyo bayn inuu yahay mamluug laleeyahay oo xoolaha dhanka uu ka shabaho labadaasuu marka shabahaa oo waxay culummadu markay ka hadlayaan fii baabi alqiyaas waxaa jira qiyaas leeyahay qiyaasu shabah la yidhaahdo ayaa jira qiyaasu shabah oo an yakuuna farcun mutaladidun bayna aslayni laba asal oo mukhtalifay ilxukm xukunkooda iskhilaafsan yahay inuu faracan uu u dhaxeeyo ayaa qiyaasu shabah la yihahdaa marka yulxaqu aqrabahu maa shabaha midka u dhow ayaa la raacinaya oo addoonku hadda markaad fiiriso marka laga hadlaayo kownuhu uu yahay yubaacu wayushtaraa wayuuhab wayuuraf ilaa akhirih xoolihoo kale wey marka laga hadlaayo yani sidaas dhinaca kale marka laga hadlaayo inuu yahay qof insaan ah oo tukani oo axkaam iyo takaaliif ay saaran tahay isaguna xaggaasi insaan wey calaa kullihin marka man actaqa shirka lahu fii cabdi marka wax lagu shirkoobi karo oo mamluuq ahoo maal ah ayuu noqday <clears throat> laba qof iyo ka badan baa isku leh qof baa intii uu ku addoonka yidhi xor baa tahay see la yeela addoonka asaga see la yeelaya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qultu limaalikin maalik ibnu anas ibn abi cabdillaahi alasbaxi imaamu daar ilhijra min a'immati ahli sunna waljamaaca raximahu llah afarta a'immada waaweyn mid ka mida weeyaan oo hogaamiya madhab almaalikiya qaala xadaanaa naaficun mawla bni cumara can ibni cumara cabdullaahi bni cumar bn alkhadaab alcadawi radia allaahu canhuma axad acabaadilati alarbaca baa la yihahdaa cabaadilat larbaca buu ka mid yahay wa axadu lmukiriina fi lxadiid axaadiista nabiga kuwa ugu horeeyana waa ku jiraa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi man actaqa qofkii xoreeya shirkan ay nasiiban nasiib uu lahu asagoo ku lahaa fii cabdin adoon uu ku lahaa qofkii xoreeya nasiibkiisa fa kaana deena uu u sugnaado lahu qofkaa wa xoreeyey maalun xoolo uu leeyahay maalka oo yabluqu gaari tamana alcabdi addoonka tamantiisi iyo qiimihiisii quwima waa la qiimaynayaa addoonka calayhi korkiisa lagu qiimeyn qiimata alcadli marka waxaa weeyaan idaafa bayaaniya waxaa imaan doonta qiimata cadlin markiyada leh qiimata alcadli ee qiimatun hiya alcadl qiimad cadaalad ah si cadaalada ah loo qiimeen oo waxaa weeyaan riwaayo kale waxay ku dartay laa waksa walaa shadat ziyaado iyo nusqaan midna qiimaha lagu dari maayo inta addoonkaa suuqa uu ka joogaa la qiimayn fa acطaa wuxuu bixinayaa oo siinayaa kii wax xoreeyey shurakaa'uhu dadkii addoonkaa la lahaa ee shurakada la ahaa xisasahum nasiibkoodii iyo qadarkoodii buu siinayaa wacataqa alcabdu addoonkiina waa xoroobi calayhi korkiisuu ku xoroobaya kii wax xoreeyata bilaabay ayaa weli u noqonaya mawlo u noqonaya wa ilaa hadduunan haynin waxuu ku wada xoreeyo faqad cataqa addoonkii waa xoreeyey minhu addoonka xaggiisii maa qadarkii uu cataqa sayidkaa hore ama ninkaa hore xoreeyey unbuu ka xoroobayaan inta kalena yabqaa cabdan addoonnibu baaqi ku hanayaan waxaa weeyaan addoonkii laba qofaa isku lehed maalan addoon kale qiimihiisu toban kun buu joogaa maalan suuqu ka joogaa hadduu uu yii qaybtaydi xor baa tahay qaybtii soo hadhay oo shantii kun ay kala ahayd ayaa laleeyahy israaci adaa xoreeyey addoonka qaybtaadii ma kala haraayee xoola haddaad haysato israaci shantii kun ninkii kula lahaasi markuu sidaa doonka waa xoroobayaa asagaana weli u noqonaya mawlo u noqonaya oo alwalaau liman actaqa soo gelaya hadduu yidhahdo intayda waan xoreeyey wax kalena kuma daray mana haystana waan arki doonaayoo masalat alistiscaa ayuu ku imaan doonaa oo khilaaf bayna ahlicilmi fii tawjiihiha ay isku khilaafsan yihiin marka faacdaa shurakaau wuxuu siinaya xisasahum addoonkii baa la qiimayn intays wuka ka jooga intaas intukan uu ka xoreeyey qayb kusoo hagaagi lahayd laga jari inta kale waxaa leeyahay sii shurakadii ma hayo soo ma aha yaأtii fii baab اlistiscaa buu ku imaan doonaa ou sicaayat اlcabdi wacataqa calayhi اlcabdu wailaa faqad cataqa minhu adoonku wuxuu xor ka noqonaya maa cataqa intuu xoray unbuu xor ka noqonaya marka wailaa faqad cataqa minhu maa cataqadan waa madhab bacda ahlilcilmi ay qabaan oo cadam listiscaa qaba waxay qabaan addoonku wuxuu noqonayaa mubacad buu noqonaya anwaacu alcabiid marka laga hadlaayo alcabd اlqini wاlmubacad walmudabar wاlmukatab wawmulwalad asmaa badan baa jirto addoomaha ku saabsan addoonku marra waa addoon qiimna waxba laga xoraynin marra qaybna waa laga xoreeye qaybna waxaa weyaan addoonnimadii baaqi ku yahay almubacad baa la yihahdaa kan noocan oo kalea marka eh, laba qof isku lahaa qaybkood intiisa uu xoreeyey mubacad miyuu noqon intii kale mise me ilaa wa ilaa waa inuu xoroobo xataa hadduu kaa isagaa israacin waayo waa inuu xoroobo middaasay culammada isku hayaa masalada ayada xadiidka soo baabka soo soo ku imaan doonaa qaala waxadaanaahu qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlaani albalakhi wmaxamed bn rubxi imuhaajir jamiican can ilayt bni sacdin ilfahmiy alkuufi qaw xadaana shaybaan ibnu faruuqa qaala xadaana jariir ibnu xaazimin xaa waxadaana abu rabiic zahraani sulaymaan ibnu daawuud waabu kaamil jaxdari fudayl ibnu xuseyn aljaxdari qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham qaala xadaana ayuuba xadaana ayubu ibn abi tamiima sakhtiyaani ayub ibn abi tamiima asakhtiyaani xaw xadaana ibnu numayr maxamed bn cabdillahi ibnu numayr qaala xadaana abi cabdullahi ibnu numayr qaala xadaana cubaydlahi xa waxadaana muxamed ibn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaana cabdulwahaab ashaqafi bn cabdilmajiid qaala samictu yaxya bnu saciid alqataan xa xadaana isxaaq bn mansuur alkawsaj qaala ahbarana cabdrazaq bn hamaam alximyari asamcaani can ibni jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziiz qaala ahbaranii ismaaciil ibnu umayata alamawi xaw xadaana haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana ibnu wahbin qaala ahbaranii usaama xa waxadaana muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa ibna abi fudaykin muxamed abi fudayk muxamed bin ismaaciil bin muslim abi fudaykin can ibni abi diibin maxamed bin cabdiraxmaan bin mugiira kullu haaulaa'i can naafic intaasoo dhanba naafic bay ka wariyeen oo waxay wada mutaabicinayaan dhammaantood imaamkii maalig ahaa ayay mutaabicinayaan can ibni cumara bimacnaa xadiidi maalig warkaa kuu sheegay can naaficin ayay la mid yihiin mutaabaca taamaa la dhahaa baabu dikri sicaayati alcabdi waxaasoo mutaabacadaana faa'iidadeedu waxaa weeye xadiidku inuu ka baxo qaraabada uu ka baxo casiiz mashhuur ila akhirihi uu sii noqdo nacam oo xadiidka xoog buu sii yeelanayaa kulamaa ay duruqdiisa badato baabu dikri sicaayati alcabdi addoonkoo lagu shaqeeyo ayuu ku saabsan yahay sicaayat alcabdi addoonkoo lagu shaqeeyo yascaa yastusca alcabdigaas ku keenay qaala xadaana moxamed bn muhana alcanasi ibnu bashaar walafd ibnu muhana qaala xadaana moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaana shucbat bnu xajaaj can qataada bni ducaama saduusi can nadar can nadr ibnu anasin can bashiir bnu nahiik can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu ardaa cabdiraxmaan bnu sakr cala mashhuur sida mashhuurka ah can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi fi lmamluuki addoonkii lalahaa bayna arajulayni laba ninna u dhaxeeyey oo fa yuctiqu uu xorayn axaduhumaa axadshaqsayn labada nin mid ka mida ayaa yaa xoreeyey qaybtiisii qaala nabiga wuxuu yidhi yadman midkaa waa xoreeyey intii kale uu damaani oo magdhabi soo addoonkii maadan intaada ka xoran ahaa qiimihiisi baa la saari qiimihiisuu noqonaya haddii la qiimeeyo intaas intaada ka jar intii kale ninkii kula lahaaye shurakadii kula lahayd si oo u celi addoonku suu u noqdo addoon xor ah oo dariiqaho la daayey ma aha soo ma ahaa fii baabwaa kala soo socda qaala waxadaanii camru naaqid camr bn moxamed bn bukayr qaala xadaanaa ismaaciil bn ibraahim bn miqsam bn curaya can ibni abi caruubata saciid bn abi caruuba can qataada bni dicama saduusi can nadr bni anasin can bashiir bni mahikin can abi hurayra can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi man actaqa ninkii xoreeya shiqsan shiqsan iyo shirkan waa isku mid shiqsan ay nasiiban gabal iyo qayb lahu asaga uu lahaa fii cabdin addoon uu ku lahaa shiqsigiisi iyo gabalkiisii ninkii xoreeya fa khalaasuhu addoonka fakintiisa oo asagoo dhan la xoreeyo fii maalihi kaa'inun kaa wax xoreeye maalkiisa gudihiis u ahaaday oo uu ka xorayni iska raacin waa goorna in kaana lahu hadduu ninkaasi wax xoreeye qaybtiisa xoreeye uu leeyahay maalun xoolo ku filan inuu intii kalena ninkii u celiyo shurakadii waa inuu israaciyo yidhahdo addoonkii boqoltoban kun buu ahaa qaybteeda waan xoreeyey shantii kun waa kari adigale si ninkii lalahaa qaado addoonkana waa xoreeye fain lam yakun lahu maal hadduuna xoolo lahayn intiisana xorey see la yeeli istusciya alcabdu addoonkii baa lagu shaqaynayaa ayra mashquuqin caleyh asagoon la dhibaynin asagoon la dhibaynin ayaa lagu shaqayn jamhuur ahlilxadiid waxay leeyihiin ususciya alcabdu waxaa laga wadaa soo qaybtiisi ma xoraynin ahaa inuu iswada raaciyo qiimihii intii ka hadhayna uu intuu ninkii siila lahaa uusa addoonku culowsoomuna kari waayen waxaa layidhi addoon yahow nisbaad xor tahay qiimaha lagugu leeyahay eed ku xoroobi lahaydna shan kun bay ahaan leeday kugu hadhay shantaa kun iska shaqee misna adiga shaqayso misna sayidkaadii ilaad ka xorowey ninbaa kuleh intaa kale kuleh u kabarowey u shaqee markaad soo aruuriso shan kunoo shillaad keento shantii kun ninkan kale eed ku hadhay farta ka saar deena dhaqaaqoo xor baa tahay istusciya alcabdu hayra mashquuqin laakiin la dhibi maayo oo wuxuuna tabar iyo taag u lahayn la saari maayo taabaa macnaha koobaad wey macnahaasi waxaa weeyaan xagga xadiid ahaan marka laga hadlaayo duruqulxadiid laga hadlaayo waxaa riwaayata qataada can namar qataada riwaayadiisaasi waxay khilaafsan tahay akaru riwaat riwaadda inteeda badneed bay khilaafsan tahay oo inaan ustusciya alcabdudaasi addoonka yabqaa cabdan fii baqiya intaa hadhay addoonnimuu ku harayaayoo bacd buu noqonaya sidaasaana xadiidka u horreeyaan kusoo marray wailaa cataqa calayhi maa cataq kaas hays laakiin istuscahan waa hal dariiq buu ku imaadaa inta kale duruqda kale waxaa ma qabaan ma qabaan wa qaarkood leeyihin waa shaad haddii calaa fardi sixatihi oo niraahna ziyaaratu hiqa maqbuula weeyaan annaan hanana bay isku khilaafeen oo waxay dhaheen isusiyalcabdudan ma aha addoonka inta ka hadhay buu shaqaynoo deena markuu soo shaqeeyuu shaykii siinaya oo saasa ku xorob ma ahee waxaa weeye maadaama addoonka qaybla xoreeye qaybna addoonuu yahay intii ka hadhay addoonnimadiisii sayidkii eh, lahaa waa inuu u shaqeeyo waa inuu u shaqeeyo laakiin dhib mahayo oo sidii markii uu asagoo dhan addoonka ahaa uu shaqayn jiray loogu wada shaqaysan maayo gelin buu ku shaqayn gelin kalena xor wayaan wixiisa meel buu dhiganaya istusciya alcabdu addoonka lagu shaqayn hayra mashquuqin caley asagoo la dhibaynin ninkii ku hadhay baana ku shaqaysanayaa hayru mashquuqna weeyaan lama dhibaaye inta tibardiisa unbuu shaqaynaya inta kalena saa shaqaysanaya ayib saas weeyaanoo maba jirto wax la yidhaahdo addoonka asaga ah ilaa ilaa waa inuu maaragtay waa inuu xoroobo addoonka addoonnimadii baaqa ku noqonaya haddii sayidkiisii kii hore wax horeeyey uu israacin waayey eh, laazim ma in la yihahdo soo shaqeeyo saa ku xirow ayay ku fasireen qaala waxadaanaa ali bnu <clears throat> khasam qaala akhbaranaa ciisa yani wuxuu u wadaa ibna eh, yunus buu wadaaye yacri ibna yunus ayuu u wadaa marka yacri ibna yunusta ma aha ardaygiisii wax dhahaya ardayga yani ma isticmaalayo ardayga markuu sheekhiisa u abtirin suu raba u abtirin karaa laakiin markii uu asaga uran muslim iyo ay yihiin inay caddeeyaan ciisaha qofkuu yahay waa inay dhahaan yacni ibnu yuunus buu u wadaa ma dhihi karo muslim wuxiioo cali bnu khashrab uu sheekhiisi ciisaa yidhi oo muhmal muhmalahoon wax kale lagu darin iskama dhihi karo ciisa ibnu yuunus ma dhihi karo leanna muuna dhihin ardagiisii marka waa inuu ku tuso yacni wuxuu u jeedaa cali bnu khashrab ciisahan ibna yuunusa ibna yuunus buu ka wadaa saas loo marayn inuu asaga u abtiriyo ubana abtirin asagee isagana yunas bin abi isxaaq asabici wey can saciid bin abi caruubata bihada isnaad wazaad in lam yakun lahu maal hadduunan xoolo lahayn ninkii qaybtiisa xoreeyey quwima waa la qiimaynaya addoonkii calayhi korkiisa alcabdu addoonkii baa lagu qiimayn qiimata cadlin qiimad cadaalad ah oo aan waxba lagu ziyaadin laga nusqaminen suuqa intuu markaa ka joogo uma yustascaa waa laga shaqa dalbayo waa lagu shaqayn fii nasiibi ladii kii qaybtiisa lam yuctiq aan waxhoraynin hayra mashtuuqin calayhi asaga oon la dhibaynin qaala xadaanaa haaruun bn cabdilahi xamaal qala xadaana wahb bnu jarir xadaana abi qaala samictu qataada yuxaddu hada xadiid ibn abi caruud oo kale wadakara fi lxadiidi quwima calayhi qiimata cadlin baabun inama alwalaau liman actaq walaha waxaa iska leh liman qofka actaqa waxhoreeya oo qofka markuu waxhoreeyo oo addoonkii uu yidhahda xor baa tahay isagaa lahaa meehe intuu soo gaday buu xoreeyey sikadii buu ku bixiyey oo waa xoroobay sababba isaga duu u ahaa waxaa meeshaa ka imaanaysa wax la yidhahdaa walaa mawla aclaa iyo mawla asfal ayaa meeshaa imaanaysa qofkii muctiqaah oo xoreeyeyna wuxuu noqon mawla aclaa kii la xoreeye muctiq ahaana mawla asfal buu noqon calaaqa markaas walaalnimo ah iyo iskaalmaysiya oo isdhexala ayaa ka imaanaysa jumhuurta khilaafka ma taagna in muctiqa uu wax dhaxdii hadduu adoon mawlihiisa dhinto laakiin isaguna bilcagsi ma tahay bay bacdu ahli qabaan inama alwalaa'u liman qof baa iskale actaqa waa xoreeyey qofka wuu xoreeyaa walaa iskale oo walahaasi xoraynta ku yimid kaaway midka laisku dhalaayo midka laisku dhaxlayo waa midka asaga ilan waxaa jirta wala kalaa jira oo waxaa jirta walaa fi lislaam iyo muxuu ahaa oo qofku inuu gacantaada ku islaamay iyo alwala laqiiq iyo ilmo meel laga helay oo aabbihii iyo dadkiisii waxbaan la garanayno soo qaadatood korsatay waxaa weeyaan walaha ayada way noqotaa walaa bisababi taxaaluf xilfigii midkii ahaayoo in dad iskaashaanbuursadaan oo dhaha walaalo aan noqonno on qaaraan kasla bixinno oo aan maarata eh, quudya qaaraanba aan wada yeelanno ay dhahaan ayadana walo waayo intaas oo wala ah ayadu ma noqoto mid laisku dhaxli kara ma noqoto laskuma dhaxlo inama alwalaau walaha laisku dhaxlo liman qof ugu sugnaaday actaqa waa xoreeyey kaa weeya midkaa xoraynta iyo bixiyada qofka addoonnimada ka saaray kaasaa wala leh nabigana wuxuu ku tilmaamay inuu yahay luxmaka luxmati nasab wa fii riwaaya lixmaka lixmati nasab yacni waa calaaqo u dhaxaysa labadan qof oo sidii nasabka oo kale ah qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can naafic can ibni cumara can caaisha radi allahu canha annahaa araadad waxay damacday caaisha an tashtariya inay soo iibiso jaariyatan addoon tuhtiqu haddeen ay xorayso addoon inay soo iibiso deen markii gacanteeda soo gasho ay xorayso mukaataba bay ahayd faqaala aaluha ehelkeediina waxay dhaheen nabiicukiha waan kaa gadaynaa calaa shardi baan kaa gadaynaa anna walaa'aha walaheeda iyo walaalnimadeeda lanaa annaga inaan lahaano fadakara dalika arrinkaasi lirasuulilah u sheegtay caaisha radia allahu canha nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegtay faqaala nabigu wuxuu yidhi laa yamnacuki yukaa reydin daalika hadalkaa iyo shardigaas baadilka ah oo annagana waxaanana siiyo oo xoolihii gabadhii hana naga gato annaga aan xoolihii qaadanno haddana annagii bay welad noo haynaysaayo qaraabanimadii ehelnimadii annagay baaqi noo ahaani shardi faasida weeye shardiga ayuun kaa reebin gabadha inaad soo furato ood xorayso fa inama alwalaau qaacida kulliya wey inama alwalaau liman actaqa walaha waxaa iskale qofka wa xoreeya kaa weeye qofkuu xoreeyey iyo asaga waxaa xiriir iyo ehelnimo iyo iskaalmaysi iyo isdhaxalba ay ka imaanayso inama alwalaau liman actaqa Ah, ee maaha qofkii wax qaatay inuu wala haddana yeelanayo maaha baagi waa imaan doonaa xadiidkaasi waa xadiid aad iyo aad u tafsiil u dheer in badan soo celiya musanif soo celin doonaa casharkeenna o dhan saasuu intiisa badan ku saabsay intiisa badan riwaayata caaisha oo eh, qaybo kala duwan hadda ibnu cumar waa saxaabiga ka warinaya lakiin in badan waa arki doonta curwa binu zubayr iyo qaasim bn maxamedi waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana layt can ibn shihaab can curwa ana caaishata caaisha ahbaratu curway ana bariirata gabadhii bariira la dhihi jiray ja'ad way timid caaishata bay u timid tastaciinuha iyadoo kaalmo weydiisanayso fii kitaabatihaa kitaabadeedii kitaabada waxaa la yidhaahdaa in addoonka uu sayidkiisa u bandhigo oo uu yidhahdo niyo waxbaan ku siine i xoree meeqaad isiin intaa iyo intaa intaa intaa miyaad bixin waayo waan ku siiyey bishardi tanjiib waa inay jirto munajam waa inuu yahay munajam mufaraq oo inuu muddadaa intaa keen muddadaa intaa keen muddadaa intaa keen shardigaasaa la rabaa marka intaa intaas ku keen xorba saa ku tahay markuu shilinka u dambaysa keenuu xoroobaya almukaatabu cabdun maa baqiya caleyh dirham intuu hal shilna ku hadana addoon buu halaya gabadhii marka waxaa la yidhi sagaal wiqiyadood ayaad keenaysaa sanad walbana hal wiqiyad baad noo keeni sagaal sano markay kuu dhammaato waa inaad wixii o dhan iska bixiso markaasaad xoroobaysaa muddo dheer wey oo ku dheeraanaysaa wiqiyaduna waa wasnu arbaciina dirham afartan dirham wax u dhigmo wey marka caayishay u imaata iyadoo kaalmo weydiisanayso oona hallay kaalmeeyo si musaafadii igu soo dhowaato oo dirmo u xoroobo ah, jaan caaishata intii tastaciinayoo kaalmo weydiisanaysa bikitaabatiha ayay dhalbaysay kitaabaduna waa wanaagsan tahay waa qofka in la kitaabeeyo fakaatibuhum in calimtum fiihim khayra shardigaasaa lagu xidhay haddii qofkaasi khayr lagu ogyahay ama uu nafcigiisa uu raajix yahay ama uunan eh, qof muslima uu yahay oo aan dayacmaynin laakiin hadduu gaal yahay oo kale gaalada ku caraayo oo tegi oo muslimiintaba cadaawad kaas ma lama sidiinayo qof dumar aho ama qof naafo ahoo aan shaqaysan karin reer iskala noolaaba oo dayacmaayo iyo marka in aclamtu fiihim khayran baa la rabaa lama ogolo ayb tastaciido fii kitaabatiha walam takun maynan ahayn gabadhaas markay caasho u imaanaysa qadatii bixisay min kitaabatihaa wixii laga dalbay shay an waxba mayna bixin sagaalkii qiimo basiiba u aad xidhan yihinoo loogu leeyahay faqaala laha caaishatu waxay ku tiri gabadhii bay la hadashay irjicii ku laaba oo ku warceli ilaa ahlikii dadkii kulahaa ehelkaadii fa in axabbuu haddayna jeclaadaan an aqdiya canki inaan kaa bixiyo kitaabatikii kitaabadaadii wixii laguu qoray ee lagaa rabay inaan haddaba u kaashgareeyo on farta ka saara hadday raalli ku yihiin wayakuuradeenna u ahaado walaawkii walaha adiga walaalnimadaada lii ani uu ii sugnaado facaltu waan yeeli haddaanan siin sagaal sana isugi maayaane fadakara daalika arrinkaase waxay u sheegtay bariiratu bariira liahliha ehelkeedii ay ku celisay fa abow waa diideen oo waqaaluu waxay yidhaahdeen in shaad hadday doonto caaishay rabto an taxtasiba inay ajir gurubsato calayki korkaada kaa ajir gurubsato oo ajir kaa raadsato oo wax kaa bixinayso faltafcal diidi mayna ha samayso wayakuuna lana oo uu noo ahaado lanaa annagaana walaaku walaada walaadan annagaa lahaanayna ah, xoole hadday kusiinaysa ha kusiisa laakiin ayaa hadda walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo xiriirkii xoraynta ka imaanaysay annagaa yeelanayna dheer waxayna waan qaadanaynaa annagaana maarata maanaga walaal noo ahanaysaa waa wax markaa caqligamandiqaani aqliaan hadda u diidayo sharcigana waa caddeeyey fadakara dalika arrinkaasi lirasuulilah u sheegtay calayh isalaatu wasalaam faqaala laha rasuululahi wuxuu ku yihi sala allahu alayh waali wasalam ibtaacii gabadha soo iibi oo jawaaz shiraac almukaatab ayaa laga qaataa addoonkii la xoreeyey ee la kitaabeeyey in lasoo gadi karo laakiin bishardi lcidqi bay qaarkood ku xidhayaan lasma gadi karo laakiin haddii la xoraynayo qofka inuu soo iibinayo inu xoreyn rabo kitaabada lagu kaalbay <clears throat> noqonaysaa itaaci soo gado faactiqiya xore fa inama walaha liman qof baa iskale actaqa wa xoreeyey uma qaama rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa istaagay faqaala maa baalu na unaasin dad xaalkood muxuu yahay sarbeeb iyo kinaaya la yidhaahdaa inaan qofkaa xumaanta sameeyey dadka dhexdooda aan magaciisa lagu sheegin ayaa fiican haddii ay ku filan tahay ishaaradaas alcaaqil yafhamu lishaara weeyaan hadday ku filan tahay ayb haddii laakiin uu kasoo ku filaan waayo waa weeyaan markaas way dhacday mararka qaar wxii magaciisa la sheegay maa yanqamu ibnu jamiil ila an kaana faqiiran faaqnaahu allah nabiga alayh isalaatu wasalaam baa yidhi bisa akhulcashiira iyo ayb man ishtaraa marka wuxuu nabigu yidhi maa baalu unaasin dad xaalkoodu muxuu leeya yashtariduuna shardisan shuruudan shuruud laysat fii kitaab illaah kitaabka ilahan ku sugnaan yacni fii maktuub wixii la qoray xagga laka yimid shardi aan kuba sugnayn kitaab ilahi baa lagu magacaabay sunnada nabig alay slam dhan waxay soo gelaysaa kitaabkay soo wada geli waxay soo gelaysaa wamaa ataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu shardi aan kitaabka ilaahay ku sallahayn oo shareecadu aynan ogolayn qofkii shardisanaya dadkaa maxay rabaan buu yidhi way fadhiyaan way maqlayaan nabiga calayhi salaam ayagiina lama ceebeeno magacooda lama sheegin wixii loo jeedaya durxukina way fahmeen dadkii kaleba xugun caam oy ka faa'idaysan doonaan mustaqbalkii buu noqday marka laa xaaja looma baahna in magaciisa la sheego man ishtarada qofkii shardista shardan shardi laysa fii kitaab illaah kitaabkii ilaahay aan ku jirin falaysa lahu shardigaa waxba ooma sugnaanin waxba kama helaayo waxba ka heli maayo wain sharada walow sharad haba shardisto miata mara boqol jeer ba ha shardistee shardullaahi ilaahay shardigiisa yaa xaqu xaqnimo badan wa wfaqu oo adag oo muxuu ahaa oo lagu kalsoon yahay ayb shardullaahi xaqu wawaq muxuu yahy shardiga ilaahay oo xaqu ah inama lawalaaw liman actaq kaa weeyaan kaasaa xaqa oo xaqa waafaqsan oo cadaaladda waafaqsan oo dulmi ka fog wain sharada miata marat intaasi tiradaasi waxaa weeyaan waa u mubaalaqa inaan waxba laga aqbalaynin hadduu shardiga sharciga khilaafsan yahay shardi shareecada khilaafsan inaan la aqbalaynin walow ha batay unbaa laga wadaa ah, in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum oo kale weeyaanoo tiradaas badan yani waxaa weyaan waa lagu soo fufoganaya haddaad boqol xataa shardi aad la timaado kun shardina waa lamid hal oo shardina waa lamid soo shareecada ma khilaafsano lama aqbali maayo saas wey macnaha ah. qul laa yastawi alkhabiiu qul laa yastawi alkhabiiu wala ayibu wاطayibu qul laa yastawi alkhabiiu wاطayibu walow acjabaka karat اlkhabiiث ayib qul laa yastawi alkhabiiu wاطayibu walow acjabaka karat اlkhabiiث xabiidka badnadiisina ku cajab geliyo khabiid waa un khabiid haddii dadkao dhan xubaan isku raacaan hal qofna uu xaq ku taagan yahay midkaasaa ummad ah ina ibraahiima kaana ummatan keligiibaa marka ummad ah oo ilaahay uu la jiraa oo xaqa ku taagan saas weeyaan badnidaas faraha badan xaq laguma garto xaq unbuu taaganaya wahuwa aqu aqu yutabac isagaana mudan in la raaco saa wey maanaa <coughs> ayib qaala waxadaanii abu daahir axmed bin camr bin sarxin qaal akhbarana ibnu wahbin akhbarana yunus ibnu yaziidin can ibni shihaab azuhri can curwa bn zubayr can caaisha zawji nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam annaha qaalad waxay tiri ja'ad bariiratu gabadhii bariiraheed baa timid ilaya aniga ii timid faqaalad waxay tiri yaa caaishatu inii kaatabtu ahlii ehelkii ilhaabaan kitaabeeyey oon heshiis la galay calaa tisci awaaqin sagaal waqyadood inaan bixiyo fii kulli caamin sanad walbana uuqiya hal xabban baan bixinayaa bimacnaa xadiidi leyth oo kale wey wazaada faqaal laa yamnacukii buu nabigu yidhi calayh salaam markay tiri anigu ma yeelaayo haddii da ay yeelanayn ayaguna ay halka taagan yihiin nabigu wuxuu yidhi arrintaada inay kaa hor istaagin laa yamnacuki daalika arrinkaas minhaa xaggeeda gabadh xorayso oo soo iibiso kaa reebayna ibtaaciinka soo gado wactiqii xoree maxaa yeelay inama alwalaau liman actaqa wa qaala fi lxadiid uma qaama rasuulullah nabiga alayh salam baa wuxuu yidhi qaama rasuulullah baa istaagay sala allahu alayh waaalih wasalam fi nnaasi dadkii bu dhex istaagay mimbarkii buu nabiga fuulay galabtii markii la gaaro faxamidallah ilahay buu ku xamdi wa asnaa calayh waa ammaanay uma qaala ama bacdu waa iftitaaxa nabiga lagu yaqaanay iyo faslulkhidaabka uu adeegsan jiray rasuulka calayhi salaam hadduu khudbo iyo hadal uu jeedin rabo ilahay buu ku xamdin jiray oo ku ammaani jiray ku sallin jiray nabiga kadibna amaa bacdu buu kukala faslin jiray muqadimada hadalka ay arartaa iyo sulbul mawduuca soo socda ee murtida loo jeedo amaa bacdaasuu kala faslin jiray nabiga hadyigiisa bay kamid tahay calayhi salaam wakhayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu aleyh waali wasalam jidkii nabigu weya inaad iska hadasho waxaa la yidhi oo ka bilowda ma aha ilahay ku xamdi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah alxamdulilah watanaawu lilah markaa tiraada amaa bacdu intaa siyaasiyiintii baad arkaysaa oo la imaanayo oo madaxdii baa iskala imaanayso diintii dadku wax uga iftiimay wax uga iftiimay marka dadku ha fahmaano markay hadlaayaan ilaahay ha mahadiyaano oo ha ammaanaano oo ha kaalmaystaano oo nabiga ha ku salliyaano calayh salaam amaa bacdu intaa iyada hadla yiho kadib dantiisii iyo ha ku hadlo wixii marka mahmaah iyo murti oo ku dari karana ha ku daro dhibaata male markaas laakiin usluubkii fiicnaaye nabiga calayh salaam iyo hadyigiisa uuna baray ayaa sidaase waa la imaanaa amaa bacdu intaa kadib buu nabigu yidhi waxayna tusaysaa arrimaha mujtamaca iyo bulshada khaladka ama munkarka ama khilaafu sharciga ahee ku soo kordha ee markaas cusub ee soo yeedha in culummadu intay masaajidkii istaagaan mimbarka fuulaan arrintaa ayadaa si gaara ah u baraarujiyaan waxay nabiga calayh salaam khudbadiisi waxay ku saabsaneed inuu kelimada arrinta ayadaa qoladaas tiri gabadhan ayadaa xoolana aan ka qaadanno annagana haddana hana ag joogto oo annagay walaal noo tahay qoladaas nabiga calay slam inuu radiyo keliya ayuu u istaagay waxadaana abu kuray moxamed bn alcala alhamdaani qaala xadaana abu usama xamaad bn usama qaala xadaana hishaam bn curwata bn zubayr qaala ahbaranii abi curwa bn zubayr can caaisha um lmuminiin radi allahu canha qaalat dakhalat calaya bariiratu waa ii soo gashay faqaalat ina ahlii reerkaygi kaatabuuni way kitaabeeyeenoo heshiis waxaan kula galay calaa tisci awaaqin sagaal waqiyadood fii tii siniin sagaal sana inaan ku bixiyo fii kulli sanatin sanad walba waqiyatan hal waqiyadood inaan bixiyo afartan dirham faciiniinii way u dheeraan muddadeed aciiniinii ii kaalmeen qofka wixii ku culuslaada oo ku adkaada dhib male hadduu yidhahdo halla kaalmeen faciiniinii faqultu laha waxaan ku idhi in shaa ahluki ehelkaadii hadday doonayaan an acuddahaa inaan tiriyo lahum ayaga awaaqii ciddatan tira we ciddatan oo keliya hal mar inaan u tiriyo uctiqakii aan ku xoreeyo wayakuuna deena uu sugnaado alwalaawu weliyii iyo walaalnimadii lii aniga uu ii sugnaado facaltu waan yeeli fadakara daalika arrinkaasi liahliha gabadhi bariiree waxay tihi wixii o dhanba waa soo dhawaatay muddadii haddaad helaysaan xoolihii waxaana ku wareegayaa caaisha oo walaashay noqonaysa fa abow waa ka diideen ilaa an yakuuna alwalaau inuu walaha iyo arrintaas ayaga ee ka dhalanaysa xoraynta lahum ayaga u sugnaada mooyeene way diideen wax kale faatatnii waa ii timid bariiro haddana soo hongowday oo ciddii iyo qaraabadii qoladii laheed ay soo rafdiyeen oo soo diideen fadakara daalika arrinkaas ii sheegtay waxay tirgacan waxba kumahaya qoladii waxay taagan yihin ima wa ima ama ha ku siiso oo walaahan yaro haddii kale xoolihii qaalad waxay tihi fantahartuhaa caaisha gabadhii baan canaantay oon inkiray bay tihi say ku dhici kartaa inaan xoolala bixiyo walahaaduna dadkii xoolahaansi ay u qaataan ma dhici karto intahartuhaa waan gurguray oo waan inkiray faqaalad waxay tihi waa isla caaisho eh marka fantahartuhaa soomaarta usluubka waa iltifaat min atakalumi ila alghayba fantahartuhaa faqaalad waxay tihi caaishadii laftirkeeda wey faqaalad waxay tihi caaishadii faintahartuha hadda ku waan canaantay ayaa faqaalad waxay tihi waa islaayadee laahaa allah ma yeelaayo ilaahay baan ku dhaartaye ah, idan saa hadday jideen yani walaha anigu ii sugnaanaynin wallahna kaa yeelaynin oonan bixinayni bay tihi qaalad waxay tihi fasamica waxaa maqlay rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam fasa'alanii markaasuu u weydiiyo yuri maxaa isku haysaan fa akhbartuu warkii baan u sheegay gabadhan inaan kaalmeeyo oon soo xore soo iibiyaan damcay qoladii xoolaha qaadanaysaba waxay leeyihiin xoolihiina keen wixiina annaga ku dheganaanayn oo gabadha annaga haysanayn ayay leeyihiin waa arrin aan banaan wanaagsaneyn caqlan fa qaala wuxuu ishtariyaha soo gad gabadha wactaqiyaha xore kadibna washtarid lahum lwalaa walahana u shardi fa inama alwalaa walaha liman actaq qofka wax xoreeyaa iska leh halkana ishkaal ay geliyaan culammadu ama dadka istishkaal istishkaal baa la yidhahdaa yacni waa ishkaal yani isku abuuridii iskaal soo gelin waay ishkaal kama jiro xaqiiqatan laakiin waxaa ishkaalku loo maleeyey see nimankaas qoladaa ayaga ah nabiga calayh salaam uu dhihi washtaridii lahum lwalaa ah. oo waayahay shardigiinii faasidka haba idiin yeelay bay noqonaysaa shardigiinii faasidka ay yaa idiin yeelay soo khiyaamo ma noqonayso loomana yeelaye halkaasay geliyeen hadal washtaridii lahum lwalaa marka qaarkood waxay dhaheen lahumtaa bimacnaa calayhim washtaridii shardiso calayhim korkooda alwalaa walaha inay adi leedahay shardiso soona iibi lahum taas oo way dhacdaa inay bmanaa calayhim noqoteen in axsantum axsantum lianfusikum wain asaatum falaha wain asaatum falaha ay fa marka washtaridi lahum alwalaa calayhim alwalaa qaarra waxay leeyeen maya meesha waa min baabi atankiil watacziir waaye qoladan way ogaayeen masaladan waa loo caddeeyey intaasaa lagu celceliyey way ku taagan yihin way ku dhegan yihiin marka hadday ku dhageen wixii asaga ahaa waayahay intaas ka tiraahdo waa wax iyagaba maarata ay kas u diideene ishtaradii lahum alwalaada waa saasoo wax qarsoon ma ahayn waa waxay og yihiin saas darteed waxaa weeyaan waa lagu ciqaabaya fainama alwalaau liman actaq faina alwalaa'a liman actaq fafacaltu sidii baan yeelay bay tiri caaisha war waayahay gabadhii keeno soo wareejiya xoolay qabsada qaalad waxay tihi uma khadaba rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa khudbeeya cashiyatan galabti xamidallah ilahay buu ku xamdiyey wa atnaa calayh allow ammaan bimaa ammaanihii iyo xamdigii huwa alle ahlu ehelku u ahaa xamdi iyo ammaan ilaahay uu mudan yahay oo dariiqaho xeel dheer oo macno fara badan ku jiro ayuu nabiga ilahay ku ammaanay sala allah alayh wasalam ah, laakiin waxaa imaan doonta xamdi iyo hanaa aan markaa nabiga intuu adduunka joogay aan la barin ayaa imaan doonta in la baro qiyaamaha markii la gaaro markuu nabiga calayh salaam uu shafeecayo ee ummadaha dhan ba intay isku imaadaan asagay ku soo aruursanto inuu shafeeco wuxuu leeyahay ilaah wuxuu ii furi doonaa min almaxaamidi watanaa'i waxaana hadda kahor aanan aqoonin buu ilaah ii furi doonaa markaasuu deena xamdin oo ammaani allah subxaana wa tacaala kadib baa sujuud ula dhici taxta alcarsh markaasirfac ra'saka waqul tusmac washfactu shafc baan leeh sala allahu alayh waali wasalam shafaacatu lcudma in ilaahi lagu xamdiyo la ammaanana waxay ka mid tahay aadaabta ducada iyo waxa ilahay ducada uu ku aqbalo ayay ka mid tahay ereyga ah. kaldhallana kala baryi og maqasha in ilaahay marka hore la ammaano oo tamjiid iyo taxmiid iyo hanaa iyo wuxuu ilaahay mudnaa oo ammaanaha iyo nicamtiisii oo laga soo hoydo oo lagu shukriyo kadib deena weydiin las weydiisto ayaa waxaa weeye ka fiican inaad marka hore adoo meel lasoo marin oo tira ilah waxaysi ilah waxaysi inaad iska tiraahdo waa isticjaal iyo deg loo baahnayn wey bimaa waalow buu ku ammaanay haddana ammaan ilahi uu mudanyahy subxaana wa tacaala uma qaala wuxuu yii ama bacdu intaa kadib famaa baalu aqwaaq dad xaalkood iyo arrintood maxay tahay yashtariduuna shardisan shuruudan shuruuddaasoo laysad aan ku jirin fii kitaabilah diinta ilahi kitaabka ilahay wixii sunnada lagu sheego qur-aankiisa wada hosgeliyo wamaa ataakum rasuulu faquduuhu soo geli maa kaana min shardin wixii shardi ah laysa fii kitaabilah diinta ilahi aan ku salaysnayn caza wajal fahuwa baatilun baatil weya wain kaana miata shardi boqol shardi baa ahaadeen iyo ka badan kitaabullaahi xaqu ilahay kitaabkiisa wax walba ka xaqniman badan in la raaco wa shardullahi ilahay shardigiisa awfaaqun wuu kalsoon yahay ama ka xoog badan oo ka adag shardi kasta maa baalu rijaali rag xaalkood muxuu minkum idinkeydinka midaho yaquuluuna iska dhihi axadu yaquulu axaduhu midkood uu iska dhahayo actiq fulaanan hebel xore oo xoolihii keen walwalaau welihina lii anigaa isgale muxuu yahay dadka waxaa ku hadlaya inama alwalaa'u keliya waxaa walaha iskale liman qofka actaqa wa xoreeyey nicmada bixiyey qala xadana abubakr bn abi shayba abu qurayb maxamed bn cala alhamdani qaala xadaana ibnu numayr maxamed qaala waxayba xadaana ibnu numayr cabdullaahi ibnu numayr xaw xadaana abu qurayb maxamed bn cala qaala xadaana wakiic ibnu jarax ibnu malix ruaasi xaw xadaana zuhayr bnu xarb waisxaaq bn ibrahim jamiican dhammaantoodba can jariid bay ka wariyeen ibn cabdilxamiid dabbi kulhm can ishaa bn curwata bihada isnaad naxw xadii abi usaama ayra ana fi xadiii jariir waxaa ku sugan qaala inuu yidhi wa kaana zawjuha cabda wuxuu ahaa gabadhaasi bariiraha ninkeedii waa laqabay gabadh laqabay aheyd cabdan addoon buu ahaa fakhayarahaa rasuulullah nabigaa khiyaar geliyey sala allahu alay ali wasalam fakhtaarat nafsaha nafteeda bay dooratay wuxuu khiyaar geliyey adoonninka adiga addoon badeed waa lagu xorayy soo maaha ninkaadin addoonnimadii wey ku haray dayb waxaad leeda wax khiyaar leey khiyaaru fasakh ayaa imaanaya waxyaalaha fasakha keenay ka mid tahay gabadhu ay fasakh u qaadan karto fasakha hadda albaabkiisa iska furan naag walba idhi waan soo fasakhay waxaa jira male fasaku axkaam suwar buu leehay suwarulfasak suwarulfasak buu leehay ayib nin baa ii sheegaya isaga oo south africa ku maqnaa intaasu sano oo muddo ku maqnaa maqaan intay tahay oo urku imaaday buu ii warramaya waxaan soo gelaayay buuri biilkii iyo masruufkii xawaaladda wadahadal iyo telefoon iyo reerku waa nabad wax sheegashaa ma jirin haddaan imaaday wanaagtii oo warqadda ordayso oo dee banaanka iga istaagleh waase waa isfasaay hebel baa u tagay oo shaw meelaha kale ka dhacday meel kale see tagtay ayay iska soo fasakday ayib hoolina waa qaadanaysay naagnimay ku qaadanaysay ayib waa iyo muran ohoy geysatay maxkamad u geysatay ninkii baan u baahanahay ay tirin ma jirin arrimahaasoo kale laga fiirsado ayib fasakha marka haddii ay gabadhu ay xorowdo xaaskii ninkuna addoonnimadii uu baaq ku noqdo waxay khayar u leedahay inay tiraahdo naftaydii baan doortay intuuna ninka u dhowaanin intii la xoreeyey kadib waa inay marka awna ninkii taabanin haddii laakiin intii la xoreeyo iyadoo faraxsan ninku timaado tira waa la xoreeyey ay tiraahdo iskaa dhaqanto toddoba beri kadib ay soo boodo tiraahdo waana isfasaqi waxba kama jiro ayib fakhtaarat nafsaha bay dooratay walow kaana xoran hadduu xor ahaan lahaa lam yukhayirhaa nabiga calayh salaam khiyaar muuna geliyeen hadduu xor ahaan lahaa ila riwaayaad jirta dhehaysa min riwaayati caaisha duruqda kamida ah qaar laba dariiq ibn cabaas isagu dariiqiisa waa caddahay waxaa weeyaan addoon buu ahaa muqiif baa lala dhihi jiray addoonka asaga bacda riwaayata caaisha waxay leedahay xor buu ahaa katiiba la diidayaa walow kaana xuran hadduu ahaan lahaa lam yukhayirha haddii xor uu ahaan lahaa ninkeedu kasoo horteeda xoroobay see loo khiyaargelin ayadaaba ka dambaysay addoonnima ugu dambaysay walaysa fii xadiiihi ama bacdu kuma sugna mutaabacadaadkaas waxyaalaha isku khilaafsan yihin buu ku sheegaya xadaanaa zuhayr bnu xarb wa maxamed bnu lcalaa لزهير قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة gabadha bariiro la yihahdo waxaa ku sugnaa ثaلaaثu qadiyaatin ثaلaaثu sunan baa imaan doonta saddex sunno iyo saddex qadiyo iyo saddex arrimood ayaa laga faa'iidaystay gabadha bariira ah waa waa saddex xadiid ku cad weeyaan oo manduuq ah kuwo mafhuum ah oo fara badan oo laga fahmayo oo mustabadaan way jiraan oo aad u fara badan araada midda koowaade gabadhaasi sunanka ee laga faa'idaystay waxaa weeye araada ahluha ehelkeediiba waxay damceen addoon bay aheede an yabiicuha inay iska gadaan kitaabatan wayashtaridu ay shardistaan wala'aha walaheediina ay shardistaan haddana fadakartu dalika linabiyi nabigaan u sheegay bay leedahay caaisha radia allahu canha sala allahu alayh waali wasalam rasuulkeenna faqaala wuxuu yidhi ishtariha gabadha soo gado wactaqiyaha xore fa ina alwalaa'a walaha liman qof baa iska iskale actaqa waa xoreeye kii wax qaatay dan loogu dari maayo wala iyo walaalnimee soo iibiyo xore qaarad waxay tiri middaa waa midda koowaad alwalaaw liman actaqa bariira laga faa'idaystay ta labaad waxaa weeye wactaqad way xorowdayoo fakhayarahaa rasuulullah nabiga calayh salaam baa khiyaar geliyey inay ninkeedii lasii sii noolaan iyo inay fasakhan markaasay fakhtaarad nafsaha nafteeda dooratay weliba ninka aad iyo aad maarata walbaha u jecel oo raadinaayo oo daba ogaaya bacdi riwaayaadka soo orortay cabbaas nabiga calayh salaam oo socda inuu arkay iyada oo islaantii oo socota iyo buqiifta daba ogaaya oo atacjibu min xubi mugiifi libariira wa bugli bariirata limugiif maga yaabantaha buu nabig alay salaam jaceelka uu mugiif u qabo bariira gabadha la yidhaahdo iyo nacaabka ay bariira u qabto ninkeedii hore ee mugiifaha say u nacab tahay yani say labadaa shay ay kale fog maarata mala yaabaysaa buu ma la yaabaysaa taa miyaad la yaabantahay buu inta badan jaceelku waa mutabaadal caraduna sidoo kale qof hadduu ku jeclaado waa jeclaa hadduu ku nacana waad nici saasay ahaan jirta marka iyaduna way naxaysaa isagina waa dabaooyao ilintiibaad ka qulqulaysa ilaa nabiga cala salaam uu jilcay oo u naxariistay uu yidhi bar inay maa iskaga noqotid oo iskala joogti markaasi waxay tidhi atamuru yaa rasuul allah amar miyaa rasuul allah oo xukun miyaa xaggaada ka soo fulay wa samcun marka waan maqlayae eh. markaasuu nabigu wuxuu yidhi inamaa ana ashfa inamaa ana shaafic waan shafeecmay ergamligata markaase waxay tidhi laa sabiila lii ow eh, kabaa qaala yani danka badiibay nacam way diiday ay diiday marka inta badan way dhacdaa inay gabadhu ay ninkeeda uruufaha kusoo soo kordha ay u sabirto way dhacdaa hadday xanuun noqoto hadday jiro noqoto xataa cillo ay noqoto xagga raganimada ah kuwa iskaga sabriy oo iskala joogay oo biyaha siin way dhacdaa oo hadduu jirada kadaalika muddo badan u sabrayso oo iskala joogi kuwa muddo yar markay wax yar ka dareemaan ka boodina way jirtaa oo iskaga dhaqaaqaya marka laakiin ilahi wuxuu sheegay subxaana wa litaskunuu ilayha wa baynakum mawadatan wa labadaas calaaqo oo in mawaddo iyo jeceyl uu jiro oo haddii masaalix isku haysta ah mawaddada iyo jeceylkaasi intay maslaxooyinkaa jirto haddii maslaxadii ay tagtana raxmad baa jirta naxariistaa ka tegin wey dantii iyo waxaad ka rabtay haddaad weydo in naxariistii hayloobi naxariistii hayloobi warka waa dhacdaa quwa aan innaba sabraynin marka ogow ninkii markuu taajir ahaa oo ani ahaa xoolo badnaa oo kada ya ah, hadda ka hor baan xasuustaa mid ah, ninkeedii baa qabi jira qaad buu jiray markuu xoolo laho madax buu ahaa qaadka iyadaa u soo gedi jirtay intuu shaqada ku maqan yahay usii diyaarin jirtay qaadkiisa iyo caanihiisi iyo shabaabkiisa isku sii diyaarin jirtay oba waxaa timid daarat alayaam maalmihii baa soo wareegay xaalad kalaa isku bedeshay fuqaraa la noqdeen waxba haysanin waaba soo istaagtay waxay tiri nin qaad cunaanay ma qabayo intaasoo u qabay inay iskaga naseexayso oo waanis haddii ilaahay baa hanuuniye runtee tahay inay waawaanisaa fiicneed ee inay ka boodo ma ahayn inay iska waaniso oo naseexayso ayaa fiican dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay bardhahaan nin qaad cuno ah, qabin oo iska fur arrintaan lagu boodboodo futwada noocaasoo kale su-aala jawaabta noocaasa lagu degdega ma ah yacni qof walba dembi waa gala oo dembi waa ka dhaca qaadkooda dembigu ka mid yahay laakiin in inta la maarayn karo nasaaxadii iyo waanadii iyo caruurta danayntoodii arrimaha la fiiriyo ayaa fiican saasaa fiican saasaa fiican min alqisas alqariiba sheekooyinka layaab kale maqle waxaa ka mid ah oo ay ku sheekeeyeen odayaasha intay iyo taariikhee in nin waxaa jiri jiray baa la yidhi ila uu ila ahaa ha ila ahaadee naabtiisu sidaas ilaantaasi ku jecleed ay ku rirta xool u xooggiisaasna waa haystay xoolihiisu dhaqanayey ushiisaas kale ee usoo hadhaybuu ku shaqaysanaya xoolihiibaa abaar gashay oo waa la cayrtoobay maalin dambay tale u soo jeedisa waxay tiri reerkaanagii iyo xooguna dhaamee aan dagaagno dagaag ciddaanadaan aadno bal wuxuu neef irmaanay waxbayna siiyaan isigala noolaana iyage waa la isku noolaadaaye waayahay buu yidhi hadda maanta haddii reerkiinina qaadani waa yahay maalinba qofkun baa la qaataay la guur waxa la socdo la socdo la socdo reerkii gabadha reerkooda marka shanqadiisa la maqlay baadiyaa la joogi jiray shanqadhi baa kaa hormaanoo maqashii iyo xoolihii iyo oolraa shanqadhi baa kaa hormaan guri uunu iska geli maayo ayaa waxaa lii bal geedkana fadhiisano isir hagaajino qaraabadii iyo xididkii baan u tegaynaaye xogu aan isu yar hagaajino xaaladeena geedka hoostiisii la fadhiyey saa loo fadhiistayba iyo saa u fiirisay markaase waxay tiri yaa war hebel war ishanna maxay ahayd dolaan beeshay waa ishii intaasoo sano uu ku soo dhaqanaya reerkii markaasaa wuxuu yidhi markaan xoola beelay baan beelay isagina marka xoola beeraan berin halkiibu ka soo laabtaan yii bas weyaad biiri haddaba halkaba wuxuu reerkiiba la gaaan ishayda aad mulaaxadaysay hadhow waarka anoo xirsi liisiin lii qaadayo ma dhici doonto yii min alqisas alghariiba bay ka mid tahay dayib qisooyin aad u fiicanna waa jiraan oo gabadhu ay ninkeedii oo intaasoo xaalada iyo duruufaha intaas ay u sabirtay ilaa ay ilaahay uu maaragtay amarkiisi iyo qadarkiisa ku dhammaatay nacam qaala waxadaanaa abu bakr soo maha ya sanadkee maray ayb اعتقيa فإنma الولاء لمن اعتق qاaلت وcتقت فkhayرha الرasuل فاkhتاaرت نفسها qاaل وkاna الناasu يتصدقوun waa sunada saddexaad tii koobaad waxay ahayd inama الولاء لمن اعتق ta labaadna waa khiyaar siintii la khiyaar siiyey ta saddexaadna waxaa weeyaan wa kaana annaasu yatasadaquuna calayha bariiraa sadaqada la siin jiray ile nabiga iyo aalubeytkiisa sadaqadu ooma bannaaneen awsaakhu naas baa la dhahaayo dembiga lagu dhaafaayo mayna rabin laakiin ayadaa sadaqada la siin jiray wa tuhdii lana annagana hadiyaay noo siin jirtay oo hadiyada nabiga iyo ehelkiisii waa qaadan jiray hadiyadu waa qof aad wax siinayso oo jaceyl wanaagsan iyo maxabe adnagu xaqu siiyi iyo arrimo noocaas oo ee waxaad aakhare iyo dembi hale dhaafay iyo aad u bixinaysa maaha hadiyadu sadaqadana dembi dhaafid baa ujeedaa qofka weji kale kama rabtide inuu ilaahay dembigaada dhaafo hor aakharo iyo habeen aakhare wey marka nabiga hadiyada waa qaadan jiray waana abaalmarin jiray qofkaan lakiin sadaqa ma qaadan jiri fadakartu dalika linabiy nabiga calayhi salaam baan u sheegay oon yidhi gabadhan sadaqada la siiyay meesha hadiyaysaa faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa sadaqadan calayhaa bariiro korkeeda sadaqatun sadaqu u yahay wa huwa sadaqadii lakum idinka hadiyatun hadiyu idin yahay fakuluuhu cuna yani taxawiil sadaqada inay isbedeli karto ay wareegi karto min kownihaa sadaqa ilaa kownihaa hadya qof aan sadaqa u bannaanayn yaa waxaa u bannaan hadiye u bannaan sadaqa in la siiyo zake la siiyana ma bannaan waa qani maalan xooluu leeyahay laakiin hadiye waa la siin karaa xoolihii aad bixisay zakada u bixisay ma soo ceshan kartid lagumana sadaqaysan karo lagumana siin karo oo muxuu ahaa sadaqa ahaan ama iib iyo waxdaas oo kale xataa waa la diiday xataa iib baa la diiday laakiin hadduu intuu gowraco uu hilibka kugu yeedho can cabdna xusein bn ali can zaa'ida bni qudaama can simaaq ibni xarb can cabdiraxmaan bn qaasim can abi qaasim bn muxamed can caaisha anahaa caaisha ishtarat bariira gabadhii bariire aheed bay soo gaday min unaasin min alansaar reer ansaareed qows reer ansaari bay ka soo gaday washtaradu lwalaa markaasay welihii ku shardisteenoo ku dhegeen faqaala rasuulu lah sala allah alay wasalam wuxuu yhi walaa liman weliya nicma qofka nicmada tawaliye bixiyey oo wax bixiyey oo xoraynta iska lahaa unbaa walaha iskale wakhayaraha rasuulula nabiga alayh salaam buu khiyaar geliyey ninkeedii inay la noolaanayo inay fasakhi wa kaana zawjuha huwa cabdan addoon buu ahaaye waahdad licaa'ishata laxma hilib bay u soo hadiyeysay bariira faqaala rasuululah nabiga alayh salaam baa wuxuu ku yidhi low sanactum lana min hada laxm hilib ay bariiro sadaqa ku soo gaadhay oo bariirana ay hadiy ahaan u siisa caaisha yuu nabiga arkay markaasuu wuxuu hilibka maanoo karaysaan marka dhammaantaad ninka ciddiisi iyo reerkiisa wix yaallay iyo inuu ka hadlo oo cuntadan oo kaliyo cuntadan maxay aheed iyo ma wax naga siisa waa bannaan tahay warkii ay umu zarci dhihi jirtay walaa yas'alu fii maa cahida markay ammaanaysa ninkeedina taas u gelayso yasal ibnu cahidana waa waxaa weye wixii hore tegey wey wax tegey lama daba socdo waxoolahan shalay ku siiyey iyo awa wixii markaa xaggay u dhammaa dabagal wax tegey lama dabagalo laakiin wixii markaa yaalla tadbiirtiisii iyo kaniintiisii iyo wax la siin waxba dhibaataa male qaalat caaisha waxay tihi tusaduka bii calaa baryada hilibka nabi alla waadna weydiisad baryadaha sadaqa loo siiyey sadaqada anima cuntid annagana ma cunno faqaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam huwa lahaa sadaqa ayaduna sadaqu u yahay walana anagana hadiyatan diimeeya ah. qaala xadaanaa muxamed ilmuhana alcanazi qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfar qaala xadaana shucba qaala samictu cabdiraxman bnu qasim qaala samictu alqaasim ibnu moxamed yuxadidu can caaisha annaha araadat waxay damacda an tashtariya baryada in soo gato lilcidqi ina xoraysa darteed ayay soo galaysaa fashtaraduu walaaha walaayadii bay shardisteen fadakara dalika lirasuuli nabiga alay slam bay u sheegtay faqaala ishtariiha soo gal wactaqiya xore fainama alwalaaw liman actaq wa uhdiya lirasuuli ilahi sala allah alay wasalam laxmu hilib baa loo soo hadiyeeyey faqaaluu lilnabiy bay u sheegeenoo waxay ku dhaheen calayh salaam haada tusaddiqaa bihi calaa bariira bariira lagu sadaqaystay adna sadaqa ma cuntid faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa laha sadaqa ayadu sadaqa u ahaaye wa huwa lanaa hadiy annaga hadiyu noo noqday hal shaybaa kaa xaraam noqon meel xalaal kugu noqon marka magaca sadaqa markii la dhaho waa kaxaaraan nabiga iyo aalubaytkiisa hadiye laakiin waa u bannaan tahay xikmada udhexaysana waan sheegnay iyo inay farqi udhexayso xoolo mujarada ma ahee baacishka qofka bixinaaya iyo wax wax qof bixinaayo ayay ku xihan tahay nacam nabiga iyo aalubaytkiisa ilaah baa dahiray subxana wa tacaala ukhuyirat waa la khiyaargeliya bariira inay ninkeeda la noolaatay iyo inay ka fasakhato faqaala cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi wa kaana zawjuha xura xor buu ahaa cabdiraxmaan binu qaasim baa saale qaala shucba wuxuu yidhi uma sa'altuhu can zawjiha haddana asagii laftarkiisii cabdiraxmaan amaan weydiiyey intaad muddo ka soo wareegtay ninkeedii bariira muxuu ahaa faqaacu laa adri ma ogi marka ma dabdinin ma xifdinin ma dabdinin ee waxaa weeyaan cabdi buu ahaa addoon muqiif la yidhahdu ahaa la soo maray walow kaana xuran maa khayar ahaa qaala xadaanaahu axmed binu cumaan annawfari axmed binu cumaan ibnu cabdinuur weli intaan marayay sanadka iyo rijaasha cabdinuur in la yidhaahdo ma aragteen sanadka ku aragteen ya ama abtirkiis ya ma aragteen ninkan hadda axmed bnu cuثmaan ibn abi cuثmaan abu cuثmaan kaasna cabdinuur baa la dhaha النwfلي qال xadثna أbو dاوd سulayman بن dاوd الضyالسي qال xadثna شعب بن xاجاaج بhda الاسناaد نحوه وxadثna محمد بن مثنى العنزي وبن بشhاaر محمد بن بشhاaر بن dاr جamيiعا dhammaantood can abi هiشhاam bay ka wariyeen abi هiشhاam مغيرة مغيرة بن سلمة qاala بن مثنى sg wuxuu yihi xadثna مغيرة بن سلمة waa ka almkزuمي waa abu هiشhaamin ahaa waa inaad tirado markaas waa abu هiشhaam ah waxaa ini qoran waa abu hishaama wow wuxuuna wow u qoreen ma jiraan ya wowaas qof un u qoreen ma jirtaa xadaana muiira bn salmt اmaqzumi abu hishaam ya saas noqon sooma hada huwa sawaab wow waa iska tira marka lannahu laba qof buu kaaga dhigay haddaad tiraa muiira bn salmt almaqzumi wa abu hishaam abu hishaam huwa muiira bn salma waa isku asagaa un wowa marka waxaa weyaan shadbiya iska tira ayb qaala xadaana whayb bn khaalid xadaana cubayd llahi an yaziid bn ruma can curwa can caaisha radi allah canha qaalat waxay tiri kaana zawju baliira cabdan adoon buu ahaa waxadaanii abu daahir axmed bin camr bin sal qaal xadaana nuya bin cabdulahi bin wahb almasriyi qaal akhbaranii malik ibnu anasin can rabica bin abi cabdiraxmaan rabicatu ray ibn faruux shaykhu malik can alqaasim bni muxamedin can caaisha radi allahu canha zawja nabiy sala allah aleyh waalih wasalam anha qaalat waxay tihi kaana fii bariira bariira waxaa ku sugnaa oo laga faa'iidaystay alaau sunanin saddex qadiyo ama sunno khuyira midda koobaad waxaa la khiyaar geliyey calaa zawjiha ninkeeda xiina goortii cataqad ay xorowday inay ninkii baaqi kula ahaan ayadoo xor ah ay la joogaya inay isfasakhi oo midda koobaad wakhtaari nafsaha bay dooratay wawdiya laha laxmun hil baa loo hadeeya waa sunnada labaade fadakhala calaya rasuululahi baa ii soo gala calayhi salaatu wasalaam walburmatu walxaal alburmatu dherigiina cala naari darka uu saaran yahay fadacaa bidacaamin raashin buu yiri keena fa utiya bikubsin kibisiya wa udmin waxaa loo keenay koosaar min udmilbeyt guriga koosaartiisa bilaashkii aan hirib lahayn kii cidda ay caadi isticmaali jirtay unbaa la soo hordhigay haddana muxuu soo maray dheriga oo shubaalinaya oo hilib iyo maraq ka muuqda fa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi alam arma burmatan miyaana arkin dherig cala naari dadka dabka saaran fiihaa gudaheedana laxmun hilib u yahay gurigaada iyo dabkiisa iyo wax ku jira waxaad ogaan kartaa waxyaabana maha dhibna ma soo ma jirta wuu dhihi yidhi nabiga calayhi salaam waa maxay bilaash alaad keenteen fa qaaluu waxay dhaheen balaa waa jirtaa yaa rasuul allah daalika kaasaa kuu sheegna laxmu hirib wey tusuduqa bihi lagu sadaqaystay calaa bariira lagu sadaqaystay sadaqada adigana ma cuntid fakarihna waxaa nacnay aan nucimaka inaan ku quudinno minhu hiribkaasi faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa hiribkaasi calayhaa bariira sadaqatun sadaquu u yahay wa huwa asaguna minhaa xagga annaga marka la fiiriyo anaa annaga hadiyatun hadiyun loo yahay keena wa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam fiiha bariira waxaa kaloo sunnada saddexaada ah oo uu ka yidhi inama alwalaa'u liman actaq markay shardigii faasidka ahaa ay la imaadeen qacwadii jirta qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana khaalid bn mhlad can sulayman bn bilal xadaani suhayl bn abi salix isamaan can abihi abu salix isamaan wasmihi dakwaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal araadat caaishatu waxay doontay an tashtariya inay soo iibiso gaariya gabar tuctiqaas ay xoraysa faaba ahluha waa ka diideen ilaa yakuuna lahum alwalaa inuu weli u sugnaado mooye fadakara dalika lirasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam faqaal laa yamnacuki yuna kaa reebin dalika warka ay ku hadleen iyo shardigaas ay shardisteen yuuna kaa reebayso yimidda gabadha fa inama alwalaau walaha liman qof baa iskale actaqa wa xoreeyey huwa amti waa adiga qofka wa xoreeyan waa adi ayaga ma aha baabu nahyi waxaa la iska reebay can bayci lwalaa'i wa hibati welihii in la iibiyo iyo in la hibeeyo midna lama ogolo baycu lwalaa'i wa hibatihi yacni qofkii aad xoraysay walow wax la yidhaahdo iyo walaalnimo iyo lixmaka lixmatu nasaba dhex martay marka qof kale ma dhiigi kartid war addoonkii aad xoreeya aan weliga u ahaa adiga weli ka dhigo oo waan ku hiigeeyey ama iga gado walahan siuu ninka asaga welihiisa aad u yeelato labada midna lama ogolo waa sida nasab nasab ma la gadan karaa qof nasabkaa maya saasoo kale wey qaala xaddaana yaxya bnu yaxya tamiim akhbarana sulayman bnu bilaal can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nahaa uu rabi can bayci walaahi wa can hibati welihi in la gado qaraabanimadii ka dhalata xoraynta qaraabanimada in la iibiyo wa can hibati in qof loo hibayo la siiyana ayadaa wa qaala muslim baa wuxuu yidhi muslim waa kuma saaxibu lkitaab ibnuxajaaj muslim ibnu xajaaj abulxusein wuxuu yidhi annaasu dad kulluhum dhammaantood ciyaalun waxay caruur ku yihiin calaa cabdillahi bni diinaar dushiisa fii hada alxadiid marka laga hadlaayo ah. annaasu ciyaalun kulluhum ciyaalun calaa cabdillahi bni diinaar fi hada alxadiid xadiidka marka laga hadlaayo ah. cabdullahi bnu diinaar riwaayadiisa ibni cumar uu ka wariyey fii masalati nahyi bayci alwalaa'i wa hiilatihi huwa aladii nashara wa awdaxa wa bayana wa sharaxa sidoo saga uu ugu maarata xadiidkaas u caddeeyey qofku maaratay meeshaa gaari ma jirto dadkao dhan asagay u daba fadhiyaan waa usluub ay isticmaalaan culimmadu qofka markii maaratay la ammaanayo manaaqibtiisa iyo duulka dheer iyo baaca uu ku leeyahay fii masalatin mucayan ama fii shay mucayan ama fii fannin mucayan uu ku maaratay u yaqaan ayaa saa loo isticmaalaa waa sidii maaratay muxadiiinta eh, eh, musalaxa markay ka hadlayaan waxay dhahaan eh, culamaa musalax ciyaal cala khaiib badaadi khadiib albaqhdaadi mawduuc kasta oo kamida mawaadiicda mustalaxulxadiidka kitaabu ka qoray kitaabuu ka qoray iyo sida ay dhahaan bacd fuqaha shaafici oo kale miyuu ahaa annaasu ciyaalun liabi xaniifa fi lfiqhi fiqhi markii laga hadlaayo iyo nadarka iyo cilalka iyo aqyisada istinbaabaadka daqiiqa ah iyo xataa iftiraadiyaadka masaaisha marka laga hadlay fiqiga abu xaniifa dadko dhan maarta ciyaalku yihi hadduu asagoo jirna fiqi lama heleen bay dhahan qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wasuhayr bin xarb qaala xaddaana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyaynata xaw xaddaana yaxya bin ayuub qutayba ibnu xudrin qutayba ibnu saciid ibnu xudrin cali ibnu xudr qaalu waxay dhan xaddaana ismaaciil ibnu jacfar waxaddaana ibnu numayr qaala xaddaana abi xaddaana sufyaan ibnu saciid qaala xaddaana muhana qaala xaddaana maxamed ibnu jacfar xaddaana shucba Ah, ragga waa baratay marinaya ah, man huwa ibnu cuyayna ya ibnu numayr waa kuma sheekhu muslim maxamed bin cabdillahi sooma ibnu muhana waa kuma maxamed ibn muhana ayb dayb cabdilwahaab cabdilwahaab ibn cabdilmajiid thaqafi sooma dayb cubaydullah waad garanaysaan alcumari cabdillah bin cabdillahi bin cutba bin mascuudki weya u marinaya xaw xadaana ibnu raafic maxamed ibnu raafic naysaburi qaala xaddaana ibn abi fudayg hadda marna waan soo marray magaciisa iyo magaca aabbahaba wuxuu la mid yahay saaxibu saxiix alawel saxiixa u horeeya kutubta saxiixada kitaabka u horeeya ya imaam bukhaari soo ma imaam bukhaari magaciis muxamed bin ismaaciil ibn abi fudayg maa saas akhbaranaa daxaaq yacni ibnu cuhmaan kullu haaulaai can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar can nabiy sal l slam bimidli hayra ana haqafiya baka hadda wax haqafi leh na soo martay ya cabdulwahaab waa sooma waka haqafiy ba hadda u ley nisbadiis laysa fii xadiidi can cubaydillahi u ka wari ila albaycu baycun buu sheegay nahaa rasul la sal l slam can bayc lwalaa'i walam yadkur riba ma sheegin laakiin riwaayada kale sheegtay sanadka ragga kale ziyaadatu fiqatan maqbuula waa marka annaas ciyaalun fii cubaydillaahida eh, waa saas baabkii dhammaa cubaydillahi buu ku wareegaya baabu taxriimu tawalli lcatiiq qofkii la xoreeyey inuu weli ka dhigto waa xaraam hayra mawaaliihi kuwii xoreeyey kuwa aan hayn dadkii xoreeyey ee nicmada iyo abaalka iyo ku lahaa kuwaana inuu weli ka dhigto oo kamid noqdo sheegto ma banaana xadaanii muxamed bn raafici naysaburi qaal xaddaana cabdrazaq bin hamaam sancaan wal akhbaranaa ibnu jurayjin cabdilmalik bn cabdilcaziiz qaala akhbaranaa abu zubayr man huwa abu zubayr muxamed ibn muslim ibn tadri sooma anahu samica jaabir bn cabdillahi bn muqlo yaquul kataba annabiyu sala la alay slam ama katratu takraarka oo celinta faraha badan ujeedadeeda wax inaad bowsataan baan rabnaa oo si fiican loo kulcelinta lagu barto lagu xifdiyo laakiin ku baraaruga idinkuna yaan iska kiin dulmarin kataba anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabiga waxuu qoray calaa kulli badnin qaws walba wuxuu ku dul qoray cuquulahu diyadiis cuquulahu diyadiis cuquul waxaa weeyaan jamcu caqlin caqliguna waa addiya yuu qaws walba ku qoray macnaha waxaa weeyaan magta iyo diyadu hadday qofka qaatilka wax dilay uu dilkiisu yahay khada maxdi ah ama shibhul camdi hadduu yahay calaman man yay isdul saaran tahay cala alcaaqila caaqiladuna waxa weeyaan waa casabada qofka ninka qaraabadiisa weeyaan waxaa caaqila la yidhahda marka nin kale hadduu qofku wax dilo oo dilkuna u aha kama u aha kama kas may ahayn qawskiisi baa la rabaa inay magta bixiyaan hadduu camdi maxdiga yahay u isticmaalay aala qaatila ilaa kii ula yimid cudwaan waxaa weeyaan asagaa lila ka dambaabo ima in loo dilo iyo in la moolo duugo oo xoolihiisa laga qaado wey calaa kulli badnin cuquulahu ayuu nabigu ku dul qoray caqligooda iyo diyadooda uma kataba wuxuu qoray nabiga calayh salaam <clears throat> annahu laa yaxilu limuslimin qof muslima ooma bannaan an yatawallaa inuu weli ka dhigto mowlaa rajulin muslim nin kale oo muslima mowlihiisa biqayri idnihi asagoo u <clears throat> idlaam bay iska qaadan jireen oo weli ka dhigan jireen marka tiiba hadda qaalibka ay isticmaali jireen baa biqayri idni loo yidie biqayri idnigaas iyadoo mafhuum iyo qeyd ma laha xataa hadduu idmo oo uu yidhaahdo wele ka dhigta lama ogolo ma banaana ma wareegi karta walahu halka kama wareegi karo uma kadib ukhbirtu waxaa la ii sheegay buu leeyahay uma ukhbirtudaas waxaa u eedaa inuu yahay abu zubayr annahu lacana inuu lacanaday nabigu fii saxiifatii qoraalkaas uu qoray man dad inuu lacanaday facala sameeya dalika arrinkaas oo qofkii tawallaa kayra mawaalihi fa calayhi lacnatullahi oo xadiidka soo socda riwaayata suhayl can saalixin ayuu ku imaan doontaa riwaayatu calina iyadana waa imaan doontaa saxiifadiisii warqadiisii ugu dhegana seefta labadaba warka uu ishaari karaa qaala xadaana qutayb bnu saciidin qala xadaana yacquub can ibni cabdiraxmaan alqaari can suhayl bin abi saalixin an nabiy abi saalix samaan can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleyh waali wasalama qaal man tawalla qofkii weli ka dhigto qaraabo ka dhigto ehel iyo ka dhigta gacal qawman dad biqayri idni mawaaliihi dadkii mawaalidiisa ah oo ogoleen maba ogolaanayaane fa calayhi korkiisa lacnatullah watalcanad korkiisa ahaato lacanadii ilaahay walmalaa'ika malaa'igta lacnadeeda laa yuqbalu minhu laga aqbali maayo cadlun wax furashaa walaa sarfun in laga leexiyo lacnadaa iyo ciqaabtaasi laga leexiyo oo wax kale oo aan furasho ahayn looga leexiyana laga aqbali maayo laa yuqbalu minhu cadlun walaa sarfun waxaa kaloo la yidhahda laa yuqbalu cadlun farad walaasatun sunno ayadana waa la yihahda ibtidaan walaa tawbana waa la yihahda xadana abubakr bn abi shayba xadana xusein bn cali aljucfiy can zaa'ida bni qudama can sulaymaan sulaymaan amash sulaymaan bn mihiraan alacmash can abi saalix isamaan can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam qaala man tawallaa qowman bigayri ibni mawaalihi ninkii weli ka dhigtaa facaleyhi korkiisa lacnat ullahi aat walmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minu yowma alqiyaamati cadlun laga aqbali maayo farad walaa sarfun sunan laga aqbali maayo macna kale xadaanii ibrahim bnu dinaar qala xadana cubaydullah bn musa xadaana haybaan shaybaan bn cabdiraxmaan annaxwi can alacma sulaymaan bn mihraan bihada lisaan hayra annahu qaal waman waalaa hayra mawaaliihi ninkii dadkii lahaa dad aan ahayn weli ka dhigtay bikayri idnihi lacnadaasa los qaala waxadaana abu kuray maxamed bn alcalaa qaala xadaana abu mucaawiya maxamed bn khaazi qaala xadaana axmed sulaymaan bn mihraan can ibrahim ataymi ibrahim bn yaziid ibrahim bn yaziid bn shariikin can abi aabihi buu ka warinaya aabihiis waa yaziid ibnu shariik ataymiy qaala khadabanaa caliyun baa noo khudba akriyay caliy bn abi aalib radi allahu canhu baa khudba noo akhriyay faqaala wuxuu yidhi man zacma qofkii sheega ana cindanaa agtaamaga aalubeytkii nabiga haddaan nahay agtaamaga inuu yaallo shay-an wax naqrahu annaga aalubeytka aan akhrinno ilaa kitaaballahi kitaabki ilaahay ee na dhex yaala inagoodan aan ahayn wahaadihi saxiifa iyo warqadda mooyeene qofkii sheegaa inaan wax kala haysanno on akhrisanno qaala wuxuu mucallaqa lagu dhajiyey fii qiraabi sayfihi seeftiisa galkeeda ku dhegan bay seeftiisa galkeeda ku dhegan warqadan iyo qur-aanka ilaahay dadkao dhan u dhexeeya waxaan ahayn oo gaara noo dardaarmay ayaa jiro nabiga uu noo dardaarmay qofkii sheega oo dhahaa faqad kadaba been buu sheegay kadab been buu sheegay buu yidhi xididaha loo gooyey nimankan sheecada ee raafidada ah ee qabaxari baa wax loo dardaarmay oo alibeytka wax loo sheegay oo waxyaalo gaar ah jiro ay ka mid tahay khilaafada iyo madaxnimadii imaamadiinu asaga lahaayo laga xoogay cabsi darteed bu waxaasoo dhan cali dhaawac bay ku tahay saxaabada nabigana dhaawac bay ku tahay wax ka jirana mana been weeyaan cali bin abi daalib oo asad ahaa geesi ah yoomu saqiifa maalintii saqiifada nabiga intuu dhintay calayhi salaam saqiifada lagu wada hadlayo la iskugu ayuu dhihi lahaa war xadiidkaban hayaa oo nabiga saas yihi saxaabadu xadiidkii qancinaya maalinta ayada saxaabadu xadiidka nabiga iyo waxyiga iyo diinta la qancinaya lagu niqaashay naxnu umaraa wa antum lwusaraa naxnu umaraa wa antum lwusaraa ayaa absaar lagu yidhi marka markuu mustashaarka u ahaa cumar abubakar uga shaqaynayay intaasoo shaqaha loo dhiibayo qado loo dhiibayo hoggaan loo dhiibayo weligii kamuna hadlin cali radia allahu canhu marka warka asagaa saxaabada nabiga qiimaha badnaana wax ka suuroobi kara ma aha war nabi calayhi salaam u dardaarmay inay khilaafaan afxumadoodii bay ka mid tahay afxumadoodii iyo mxuu ahaa beentoodii bay ka mid tahay ahlulcilmiga waxay dheheen akaru naasi kadiban oo ashaddu naasi kadiban fi hum raafida nimanka raafidada shiicada kuwa ugu been badan weeye xadiid laga been sheego kuwa ugu badan weeye waxoodoo dhanba waa turahaad iyo mawduucaad aan waxba asal lahayn ayay ku daareen dakhiil wey fi soo dhex galeen fiiha waxaa warqadaa ku qoran asnaanulibili geela da'diisa haddii tahay geela magtaa ah, geela magtaa haddii tahay inta jadaacada inta muxaqada exiqada inta eh, xawaamisha iyo haddii tahay zakada iyo iyaduna sidoo kale wa ashyaaun iyo waxyaalo min ajaraaxati dhaawacyaha ka mida ah. jaraaxaad dhaawacyaha ka mida ah. ila dhaawac qofka hadduu gaaro dhaawaca asaga ah waxay u qaybsamaan wax muqadarah iyo wax hayru muqadarah ay u qaybsamaan kuwa muqadaradaa sida mawdixada ka bilowda mawdixada iyo munaqilada iyo haashimada iyo kuwa ayaga ah iyo kuwana waxa weeyaan waa hayru muqadar oo albasila iyo daamica iyo baadica waa ayagan ilaa shan iyo shan baa la sheega toban baa la sheega jaraaxaadka kale ayaguna baatinka gelaayba ayaana jira wa ashyaa min aljiraaxaad baa ku qoran wa fiihaa waxaa warqadaa ku qoran qaala nabiyu sala allah alayh wasalam nabigu wuxuu yihi almadiinatu magaalada madiina xaramun xaram wey maa bayna cayr buurta cayr la yidhaahda laga bilaabo ilaa thawr laga gaaro cayr iyo thawr laba buurood weeyaan thawrkuna wuxuu ku yaalla uxud buu gadaal kaga yaallaa cayrkuna geeska kale xagga dulxudayfiya eh, waxay sheegaan faman axdaa fiiha xadaa qofkii ku soo darrisiiye wax aan shareecada ku bannaanayn oo xadaa xada ayuu kusoo darrisiiyey oo ama diinta dhaawac ku ahoo kan ibtidaaci oo kale bidcanimo diinta waxaa ka mid a muu dhexgeliyey ama ma ahee ku xadgudub dadkii lagu xadgudbo oo dhiiggoodii maalkoodii cirdigoodii qofkii soo dhexgeliya madiina khalkhal geliya ow aawaa soo dhoweeya muxditan qofkaa xumaantaa soo geliyey buu soo dhoweeye oo martisoorayoo waxsiiyey oo soo dhoweeyey fa calayhi lacnatullahi lacnadii ilahi korkiisa ahaato walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin intaba lacnadooda ahaato laa yuqbalu llahu minu ilah kama aqbalay yowma alqiyaama man taqiyaama sarfan faraq ama sunna walaa cadan faraq wadimatu lmuslimiin muslimiinta dimadoodu waaxidatu hal weeyaan xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta waa hal yascaa bihaa waxaa u soconay adnaahum kooda u hooseeya dimatu lmuminiin muslimiin muslimiinta dimadooda iyo ahdigooda iyo magangelintoodu waaxidun hal weeyaan hal qof hadduu qof magangeliyo gaal ah oo maganteeda ku jira u yidhaahdo yascaa bihaa adnaahum ka uga hooseeya ayaa arrintaas qaadi oo u sacyib inta kalena way ku raacayaan waman iddacaa ilaa kayri abiihi aabbihii qof aan ahayn qofkii sheegta ow intamaa ilaa hayri mawaadiihi dadkii hore ku aaneen u nasab sheegta ama u abtirsada fa lacnat ullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin lacnada ku dhacdo laa yaqbal allahu minhu ilahi kama aqbal yowma alqiyamati sarfa suna walaa fucaadan faraq wa waa la ahriyaaye dayib marka waxaa weeyaan hadduu qof muslima ama raggaada ama haween ahaadee uu magan qof magan geliyo xataa gaal xarbi aha oo muslimiinta dagaal ka dhexeeyey ayuu war soo galay war hala badbaadiyo in bannaanka looga maraa la rabaa oon xadgudub lagu samaynin oo magantiisa aan loo gacan dhaafin xataa haddii qof haween ataa xataa nabiga alai slam wakiil ahaa maalintii fatxu maka gabadha umuhaani yaheed oo laba nin oo dumaashiyaasheeda nabadgelisay oo reer maka ahaa ogaaladii xarbiyiinta ka mid ahaa oo cali oo walaalkeeda uu damcay inuu dilo la soo baxo nabiga alai slam markay usoo sheegatay wuxuu yidhi ajarnaa man ajarti ya umahaani qofkaad magangelisay umahaaniyey annagana waa magangelinay buu baabu fadli citqi xoraynta fadligeeda iyo in qof la fadliga laga hela xaddaana moxamed bin mufana alcanasi abu muusa qaala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan can cabdilahi bn saciidin whu min abi hind xadana ismaaciil bn abi xakiim can saciid bn marjana can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam qaal nabi wuxuu yihi man actaqa raqabatan qoor ninkii xoreeya addoontoo dhan baa loo jeedaa qoorta keliya maaha qofka mamluuga laleeyahay kaana soo luqunta xali kaga xidhan tahay oo sayidkiis gacantuu ku hayo o kale laga cabiraya addoon qofkii xoreeya muuminatan mu'minada waa qayd actaqa allahu ilaahay wuxuu xoreeyaa bikulli irbin xubin kasta oo minhaa xubnihii qofkii la xoreeyay wuxuu ilahay ku xoreeyaa irban xubin oo minhu xubnihiisa kamida min anaari buu kaga xoreeya qofkii la xoreeyey xubin kastao xubnihiisa kamida waxaa la qaabilin kii waxoreeyey madaxii madaxii baa naarta lagaga xore gacantii gacantii baa laga xore xataa fargoobi farji baa udhan doonta waa laga xorinaya kasoo ah. fadliga ay leedahay weeyaan naartu ilahay aljazaau min jinsi alcamal bay dhahaan qaacidadaasay ku duroonaysa aljazaau soo qofka mada xorayn ha ilahay naartu kaa xorayn xaddaثna daawuud bn rushaydin qaal xadaثna waliid bn muslim can muxamed mxamed bin mudarib bin abi qasaan almadani can zayd bn aslam alcadad mawlahum can caliy bn xuseyn can saciid bn margana can abi hurayra can rasuuli lahi sal اlah alيه ali wasalam qaala man ataqa raqabatan addoon qofkii xoreeya actaqa allahu ilahi baa xoreynaya bikulli cudwin xubin kasta minhaa xubnaheedii ka mid ah cudwan buu qaabiliin min acdaai xubnihiisa ka mid ah mina naari naartu kaga xoraynaya xataa farjahu xataa xubintiisa taranka ee farjiga farjihi farjigiisaa lagu xorayn oo naarta laga xoraynaya marka haddii gabadhu ay gabarh xorayso waa isqaabishan yihiin hadduu ninku uu nin xoreeyana waa isqaabishan yihiin hadduu ninku uu gabarh xoreeya nis baa la xoraynaya waa in laba gabdhood xoreeya si asagoo dhan loo xoreeyo saas weyaan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa iyo keyrkoodba min riwaayati abu umaama oo <coughs> eyrihi ay ku sheegeen xadiidkaas saxiixa <coughs> ninkii addoon xoreeya naag xoreeya laba goor markuu xoreeyo ayaa la qaabilin oo haweenada wa dhigantaa nisfu rajul bay noonaysaa man minkum yaxfad ayuha alikhwa alabyaad alatii qaalaha axadu alikhwa fii hada albaab waxaa jirta shan masalo oo ninka uu yahay ay gabadhu ay tahay nisfa arajul lix xugun lix masala jirta yaa abyaaddaa xifdisan nacam sheekh cabdiraxmaan dacsha madax dacsha madax marka waxaad ogaatay deelku muxuu yahay waa diyadii diyada haweenku waa nisfu xujub ijmac weyaan ayb walcayn alawal alcidqi cidqigana ka mid ah maratu nisfu rajul a washiinu shahaadada haweenka rajul wamra'ataan samayn ayb saddex afaraad ninka miiraadkii weeyaan lidakari mislu xadi lunhayayn caynka u dambeeyana caqiiqadii weeyaan oo ninka waxaa wiilka waxaa loo caqiiqeynayaa shaataani mukaafaataani gabadhana shaat hal neef oo adhiah ayib qaala almusanifu raximah llahu tacaala waxadaana qutayba bnu saciid xaddaana leyd can ibn haadi yaziid bn haadi can cumar bn cali bn xusein can saciid bn can abi hurayrata qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam aan maqlo yaquulu leh man actaqa raqabatan muuminatan qofkii xoreeya actaqa allahu ilahi baa xoreeya bikulli cudwi xubin kasta min xubnihiisa ka mida cudwan buu ka xoreeyaa min annaar naarta kaga xoreyn oo xubin baa la qaabilin wa xataa yuctiqa farjahu bifarjihi farjigiisa farjigiisa lagu xoreynaya waxadaanii qofkuu xoreeyey farjigiisa kiisa naarta kaga xoreyn waxadaanii xumayd bin mascada qaala xadaanaa bishr bin mufadal qaala xadaanaa caasim wahum bin maxamed alcumari qala xadaana waaqidun yani ahaahu isagana waaqid bnu muxamed alcumari qala xadaanii saciid bnu maryaana saaxibi caliy bni xuseyn qaala samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ayumu mri'in muslimin qofkii muslima oo actaqa xoreeya imra'an muslim qof muslima xoreeya istanqadahu allahu ilahay baa ka badbaadinaya ka korinaya bikulli cudwin xubin kastoo minhu xubnihiisa kamida kii la xoreeyey cudwun buu ku badbaadinaya minhu kii wa xoreeya mina naar kamida naarta lagaga xoreeya ama cagsiga bikulli cudwin minhu kii wa xoreeye cudwun baa lagaga xoreeya mina naari minhu kii wa xoreeye la xoreeye qaala fanalaqtu waan tegey buu leeh xiina samictu alxadiida min abi hurayra abi hurayre ninka ka maqlayna waa saciid ninka la yihahdo wey ibnu marjaana abi hurayre marka xadii ka maqlay salafka maqal kaliya maynaan ahayn hadduu maqlay addoon ninkii xorey ilaah naarta kaga xorayni markiiba wuxuu yidhi dhaqan geli magacaabay ama magacaa jiri jannada ha lagaga xoreeye waan tagay buu yidhi indalaqtu xiina samictu alxadiid min abi cali ibnu xusein baan horta u sheegay <clears throat> cali ibnu xusein ayaan u sheegay oo saaxiibkiisa waan ka soo maray saaxiibu cali ibnu xusein fa actaqa wuxuu xorayey cabdan addoon low asaga uu lahaa qad acdaahu bihi ibnu jacfar uu ka siiyey casharata aalaafi dirham toban kun oo dirham uu ka siiyey ow alfa diinaarin kun diinaar xagga diinaarka dahabka magala hadlay addoon toban kun oo dirham jooga ayuu xoreeyey oo yidhi baa tahay si naarta looga xoreeyo marka waxaa shayga ajirka lagu sheego iyo fadliga lagu sheego markaaba dhaqangelin baana looga baahanya ilan qofka u baahan waa inaga qofka raba in janna u galo naar ka badbaado waa inaga inagaa raba ka inaan dhaqan waxaad maqashay adkaar ama duco ama camal la sameeyo oo janno lagu galo intii aad heli karto inaad markaaba dhaqangeliso dhaqangelisaa raba baaba fadli cidqil waalidi waalidkii oo la xoreeyo fadliga ku sugan haddii waalidkii uu addoon yahay adna aad xor tahay see ku dhici kartaa inuu maalan waalidka uuna muslim baahayn baa dhacda si saxaabada qaar aabbayaashoodii ay gaalnimada ugu hareen oo kale gacantaa lagu soo dhigay markii muslimiintii gaalada ay dagaaleen gacantiisii soo gashay eh, waalidka addoonka markaba waa xoroobaya waa la xoraynaya xorayntaa uu xoreeyeyna ajirka soo socduu ka helaya iyo inuu abaal weyn u galay marka markaa ma bimujarad ilmilki buu ku xoroobaya mise inuu xoreeyo waan ku xoreeya yidhaahdo qaar waxay leeyihiin maya bimujarad ilmilki xadiidkaa caddeynaya inuu xoreeyaa layihi marka waa inuu xoreeyo qara waxay dheen maya inuu xoreeyadaasi waxaa loola jeedaa inuu mulkiyey ya waxay ka dhigan tahay kaanahu inuu xoreeyey markaasba mulkinta uu mulkiya xorey noqonaysa toos xadaana abubakr bin abi shayba wasuhayr bin xarb qaala xadaana jariir bin cabdilxamiid suhayl can abi saalixin an abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi laa yajzi waalid waladun walad ooma abaalgudo waalidan waalidkii dhalay ilaa an yajidahu inuu waalidkiis helo oo mamluukan laleeyahay mooyeen fayashtariyahu uu soo gado oo fa yuctiqahu uu xoreeya buu yidhi abaalka waalidka si kale waalidka abaalkiisa ooma gudi kartid isagoo adoona oo laleeyahay oo mulkii qof kale hoostii ku jira inaantaa ka soo qabato kasoo gado aad xorayso markaas abaalka u gasha wa fii riwaayat ibni abi shayba waladun waalida marka usuusha iyo furuucdu isma adoonsan karaan usuushu wain calow iyo furuucdu wain safiruu isma adoonsanayaan markay soo galaan waxaa way horey ka xoroob kuwa kale ee dawil arxaamka muxrimka ah mawa mid baaba ayuu muran ka taagan yahay laakiin usuul iyo furuucyagu markaaba way xoroobayaan hadduu mid midka kale gacantiisa galo waxadaanaahu abu quray maxamed bn alcalaa qaala xadaanaa wakiic ibnu jarax xaw xadaanaa ibnu numayr xadaanaa abi xaw xadaanaa camr bn aqid xadaanaa abu axmed azubayri xadaanaa abu axmed susama meesha wax kaloo khalada ku jira xadaanaa abu axmed azubayri abu axmed azubayri waan soo marray magaciisa iyo magaca aabbihiis wuxuu waafaqay magaca afdalu khalqi waa magaca aabbihiis sameen abuu zubayr muxuu ahaa moxamed bin cabdillaahi nabiga calayh isalaatu wasalaam magaciisa iyo magaca aabbihiis kulluhum waxyaalaha dariiqooyinku waxba wax diira murta can sufyaan can suhayl bihada lisamit alwaqaaq waladun waaridah kamaa mara wallahu aclam billahi tawfiiq sala allah wasalam ala nabiyina